mu'asasada utruja mawjadaha aqoonta meelihii ka soo baxay midigta ku haynayo mu'asasada utunuuja mawjadaha aqoonta meelihii ka soo baxay midigta ku haynayo mu'asasada utunuuja mawjadaha aqoonta meelihii ka soo baxay midigta ku haynayo mu'asasada utunuuja mawjadaha aqoonta meelihii ka soo baxay baxay midigta ku haynaayo midigta ku haynaayo mugdigiiyo iftiinka munkarkiiyo macruufka ma ay wada ekaane maashaa allaahuye mugdigiiyo iftiinka munkarkiiyo macruufka ma ay wada ekaane maashaa allaahuye munkarkiiyo macruufka maasha allaahu wuuye mugdigiiyo iftiinka munkarkiiyo macruufka ma ee waada ekaane maasha allah wuuye maasha allah wuuye mufti caliima iyo maahir qur'aan xifdisan midkay ka aflaaxayeen mudnaan utrujaabaa leh mufti caliima iyo maahir qur'aan xifdisan midkay ka aflaaxayeen mudnaan utrujaabaa leh mufti caliima iyo maahir qur'aan xifdisan midkay ka aflaaxayeen mudnaan utrujaabaa leh mufti caliima iyo maahir quraan xifdisan midkay ka aflaxayeen mudnaan utru jabaale mudnaan utru jabaale mujaahid majisteen ilaaliya midkay ka aflaxayeen mudnaan utru jabaale mujaahid majisteen matada ilaaliya midkay ka aflaxayeen mudnaan utru jabaale mujaahid majiste matada ilaaliya midkayka aflaxaayeen mudnan utru jaabaale mujaahid majeeste matada ilaaliya midkayka aflahaayeen mudnaan udruu jaabaale mudnaan udruu jaabaale mu'asasada udruja mawjadaha aqoonta meerihii ka soo baxay midigta ku haynayo mu'asasada udruja mawjadaha aqoonta meerihii ka soo baxay midigta ku haynayo midigta ku haynayo